bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista casharadaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii saddex iyo tobnaad ee kitaabka nuur waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar dir sal allahuma calaa nabiyina maxamedi waalihi wasaxbi wasalam wabacd waxaynu ku dhex jirnay deriskii siirada ahaa waxa aynu ka bilaabaynaa islaamu xamza nabiga adeerkii xamzatu bnu cabdilmualib asadullah libaaxii ilaahay sayid lmujaahidiin aw sayid shuhadaa shuhadadana hormuudka waa naftiisa u quuday hirgelinta diinta ilaahay iyo walaalihii kale ee islaamka aftaxay bilaabay iyo dhibaatadii soo maraysay cibrooyinka iyo casharada laga qaadanayaana waxay tahy in diintani aanay ku soconaynin biariiqatin sixriya automatikiya dariiqo iska toosahoo aan loo u baahnayn dadaalba macnaheedu maaha inay ku soconayso laakin laabudda min aljuhdi albashari bani aadamkiiyo dadaalkiisu waa lagama maarmaan naf la bixiyo maal la bixiyo wakti la bixiyo an yunfaq bikulli nafsin wa nafiis wax kasta oo qaaliya in lagu bixiyo si loo helo wax kastaoo qaaliya ilahay agtiisa marka rag iyo dumarba mujaahidiintii asaxaaba iyo dhibaatooyinkii ilaahay daraaddii loo dhibayay iyo siday ugu dhabar adeegeen inay ku hirgeliyeen diinta ayaa halka aynu ka arki doonaa waxamalaha alinsaanu inahu kaana daluuman jahuula ammaanadii cid waliba ay ka carartay intay dusha u riteen iyagu way ka jibo keeneen waana hirgeliye waay sababtii xamda u islaamay ayaa halkan uu ku xusaa wuxu uhi wa kaana bacdu iidaaihim dhibaatadii la dhibayay asxaabta qaarkeed waxay ahayd iidaa waa dhibaatadii jamicii wey dhibaatadii asxaabta qaarkood la gaadhsiinaya wuxuu noqday haadaa sababa liislaami camihi xamza wuxuu sabab u noqday islaamkii xamze liislaami xamza ayuu sabab u noqday dhibaatadaas camihii nabiga adeerkii ahaa xamzatu bnu cabdilmualib xamze bnu cabdilmualib oo nabiga adeerkii ah sababtu ku islaamay waxay ahayd dhibaatadii la gaadhsiinaya nebigii asxaabta waay u ficil falay ficil xagga khayrkaa ah wey faqad adrakat lxamiya ficil baa qabtay cindamaa cayaratu markii ay xamse ceebaysay bacdu ljawaari jaariyadihii iyo hablihii yaryaraa ayaa ceebeeye xamse maxay ku ceebeeyeen biiidaai abi jahlin abi jahl oo dhibaya libni akhiihi inanku adeerka u ahaa waar maxaad sheegaysaa bay idhahdeen xamse geesinimadaadu xaggay jirtaa sababtan in dhakada laga taagan yahay inankii aad adeerka u ahay maxamed ibn cabdillaahi ibn cabdilmualib ya had iyo jeerna colaaday dumarku kiciyaan isba taagto waa selafka halka ugu khatarsana laga istaaro wey <laughs> haddii aada aragto dad dumar wax soo kiciyey ninkay soo kiciyeen isba taago xanze isagoo dee intii aan islaamku xaaraantinimaynin ee khamrigo aan la xaaraantinimayn isagoo hablo ay meel wada joogaanoo khamri iyo waxaa la cabayo ayaa cali ibn abi aalibna uu laba qaalmood baan filaya inay ahaayeen oo uu caws ku doonayo buu meel agtiisa ah ayuu kusoo xidhay markaa faadimuu doonayo inuu la aqal galo dabedna xoogaa buu doonaya inuu labada awr ku raro oo aqal iyo wax ku samaysto marka hablihii unbaa arkay awrtii oo kurus waaweyn oo korano ah oo agtooda jooga wuxuuna igu dhufteen un xoogaa yaroo heesa xamsi oo markaa marqaabsan alaa yaa xamsu lishurafi nawaati wahuna mucalaqaat bilfanaa'i afare yaro noocaas xamsow lishurafi nawaat geela shilshilisa halkan taagan halkan ay ku xidhan yihin beerka kasoo dhufo kurus ammaankana aan ku cunno intaasay si dhaksaa gabay igu tilmaameen waa soo booday oo uu dhuundhabayo dhulkaabu dhigayba cali baa wuxuu wuxuunaan arkay labadii neefoo gowracan maalinta igu naxdin badnay maalintaasi haysa naxdin daraaddeed baan ilmeeyey buui in aroosahoo dee fooda ku hayo ah oo markaa aqalgal usoo faydfaydanaya waa dareemi karaysa udub calbaa la ydhaa isheedaa la iska ilaaliya dadka noocaas nabigaan u sheegay buuo nabigiiba aada u naxayo markaasuu isna u yimid war maxaa dhacayoo weli wuu xanaaqsan yahayo waanu ka bixin wixii baan ka bixin marka intuu xagga nabiga usoo kacayba waxau hi hal antum ilaa cabiidun liabaayi isla qofka khamrilaah had iyo jeer wuu isla weyn markaasaa wuxuu oo intiinani soo addoomihii aabbahay uun maydaan ahayn maxaa kaleeto markaa nebiguna markuu arkay inuu xayraansi dib uu gurto ka noqday alugu almuhim qisada waxaan uga socdaa waa intii aan dee la xaraan wax dhibaataa ah kuma laho waa intii aan khamriga la xaraantinimayna sida sharaabka loo isticmaalaye ficilka macnaa dareenka dumarku inuu iska cajo badan yahay hablihii yareer xamse waxay ku yihahaan xamsi dee waxba ha sheegin kol haddii inanka adeerka ahay diiq ku jiro abi jahal dhibayo fatawajaha wuxuu u jihaystay xamse intuu ficilsamay ilaa daalika shaqiy ninkaa gaalka ah abi jahal waqaadabahu markaasuu ka cadhaysiiyey wasabahu waa caayay wa qaala wuxuu hi kayfa tasubu muxamada wa ana calaa diini war sideed maxamed u caayi karta anaaga diintiisa gala imika e laga bilaabo saacadda adeer diintiisaanu galayba abi jahalow uma anaala allahu ilaahay waxa uu iftiimiyey basiiratahu qalbigiisa binuuri lyaqiin yaqiinta nuurka nuurt markii hore ficilkaasaa yimi laakiin run bay ka noqotay xamse war abi jahalow war kubaha ku yaraaday ana aba la diina buu yihi maxamed sidaad u dhibi kartaa una caayi kartaa markuu caynkaa yidhi uma anaala allahu basiiratahu binuuri yaqiin basiiradu waa indhaha qalbiga indhihii qalbiga ilaahay wuxuu ku sira adigu ku iftiimiyey nuurkii iimaanka iyo yaqiintii wa triigiibaaba si fiican ugu baxayba xataa saara ilaah noqday min axsan innaasi islaama dadka ugu islaam wanaagsan ayuu noqday xamsi wa ashad ee ugu adag kiiratan cala lmuslimiin muslimiinta inuu u hinaaso kiira waa hinaasaha hayra hinaasaha rabbi daraaddii loo hinaaso islaam daraaddii loo cadhoodo ragga ugu adag buu noqday wa aqwaahum shakiina shakiimatan wa aqwaahumka ugu xoog badan buu noqday shakiima shakiimaduna waa ficilun waxa weeyaan anafada iyagu ku fasirayaan kutubaha luqadu shakiima calaa acdaai diin kuwa diinta colka la ah ka ugu shakiimo badan buu noqday ee ugu cadho iyo ficil badan xataa sumiya asad allah ilaa lagu magacaabay libaaxii ilaahay waaya sidaasaa marka islaamkii xamse oo sideedaba marka had iyo jeer islaamka dhibaato lasoo gaadhsiiyo wax badan buu ku xoogoobaadaa oo xataa gaalada lafdigooda qaarkood ay qabataa kero qaarkood baa dulmiga arkaba oo kuwii kale garafkooda ka baxa dad badan oo islaamkoodu iska daciif ahaa oo buste huwanaa ayaa heryada iska tuura oo saani xaqa ula safta oo ogaada waxa la isku laynaya iyo waxa la isku hayaa wuxuu yahay wa uudiya rasuulu calayhi asalaatu wasalaam sidii nebiga loo dhibay uudiya asxaabu asxaabtiisiina waa la dhibay liitibaacihim lahu isaga dee way raaceen khusuusan waxaa lasii dhibay gaar ahaan man laysa lahu cashiira qofkaan tol lahayn tol weeye cashiiradu taxmiihi ilaalisa tol ilaaliyo qofkaan lahayn wa taruddu ka celisa kayda caduwihi canhu cadowga shirqoolkiisa ka difaacda tol iyo xigto difaacda qofkii aan lahayn ayay kusoo dhiiran jireenay kushibirawaqlayn jireen ila had iyo jeer waxaa la yidhaahda jaahiliyadu waxaasay eegaan kaa waa laandheeroo loo dhowaan maayo reerkoodu xoog bay leeyihiin inaga daayay hebel baan loo marayni waxaase eegaan dulmi kale kama eegaan walowlaa rahduka la rajamnaak haddii aanay tolkaagu jirin shucayb bay leeyihin laynaan dhagax kugu diri lahayn tolkaanu laakiin kugu daynayna nebi luud tolkii baan badnayn markaasaa dabeedna waxau ihi low aawi ilaa ruknin shadiid low ana lii bikum quwa aw aawi ilaa ruknin shadiid waan ka xuma haddaan cid adag ku tiirsan lahaa ama tol yeelan lahaa wallahi maanta shaqaan idinka qaban lahaa laakiin ciid aan soo adeegsadaabaan jirin intaa intii ka dambeysay afar baa tilmaamayo darajadiisu laga yaabayn ama daciifti ama xasan intii dambe rususha wuxuu ilahay kasoo saari jiray dadka ugu awood badan ee qabaailka ugu laandheereysa sida quraysh oo kale rasuulka looga soo saaray sala allahu alayhi wasalam waay wa kullu hada aladaa dhibaatadaa dhammaanteed kaana wuxuu ahaa xulwan fii acyunihim indhahooda way ku wanaagsanaydun ishoodu way macaansanaysa dhibaatada ah ila qofka bani aadamkii markuu qanacsan markuu qofku qanco jirkiisu ma damqado xataa saara mm, maadaama fiihi iyada oo dhibaatada iyadoo ku jiro dhibaatadaas rida allah raali noqoshihii ilaahay waxaa loo dhibayaa kol hadduu yahay wax ilaahay uu kaga raali noqonayo way ku qanacsanaayeen falam yaftinuu can diinihim diintoodii kamay fitnoobin asxaabta diintoodii kamay bixin oo may ibtiloobin bal habatahum allah ilaahay baa sugay ila ilaahay wuxu uhi yuhabbit allahu aladiina aamanuu bilqowli thaabit fi lxayaati dunya wa fi laakhira adduun iyo aakhiraba qofka muminkaa ilaahay udubada dhidibada u aasaya qowlka haabitkao kelmadaabu ku sugaya xataa atamna amrah ilaa ilaahay amarkiisi iyo islaamkiisi u dhamaystiray calaa aydiihim gacmahooda gacmaha muslimiinta ilaahay iyo asxaabtaasu ku dhamaystiray islaamkii wasaaruu waxay noqdeen asxaabtii ducafada ahaa muluuka alard madaxdii dhulka iyo boqoradii carabtu waataynu soo marnay inay ku jeesjeesi jireen kolkay maka dhex marayaan ay odhan jireen haulaai muluuk alard ya masaakiin kuwa sheeganaya kuwan boqoradii tii ay ku dacaayadeynayeen baa ilahay run ka dhigay bacda an kaanuu mustadcafiin intii ay ahaayeen kuwo la harowsado kuwo la tamar daraysto oo la tunjileecsado intii ay ahaayeen boqoradii caalamka ilahay ka dhigay aqwiyaa acizaa umanaa fii ma mustadcafiina fiiha kama qaala jala dikruhu fii suurati اlqaصص siduu ilaahay suurat lqasas ku sheegay reer banu israaiil oo mustadcafiin ahaa ayaa isu rogay madaxa fircoonna wuxuu noqday mid meesha ka baxa alla wuxu uhi wanuriidu an namuna cala aladiina istudcifuu fi lard wanajcalahum aima wanajcalahum lwaarifiin wanuriidu waxaanu doonaynaa buu ilahay fircoon waxbuu doonay wanuriidu anaguna waxaanu doonaynaa buu ilahay yidhi an namuna inaanu gallabaysano cala aladiina istudcifuu fi lard kuwii dhulka lagu tamar daraystay ee lagu harawsaday inaan gallad u fidiyaan doonay wanajcalahum aan ka yeelo aima kuwo hogaamiyeyaala wanajcalahum alwaarifiin kuwa dhulka dhaxla iyo masarna aan ka dhigo sidii baanay u dhacday iyada oo weli gacantii fircoon ay ku jiraan ayaa aayaddani ilaahay inuu tan doonay uu sheegay iyada oo weli gacantii dubihii fircoon ula dhacayuu gumaysanaya oo ahraamtii iyo dee waxyaabaha ku dhisayo booraamaha ku qodayo iyo beeraha ayay nebi muuse u cadeeno markaasaa wuxuu hi casaa rabbukum an yuhlika caduwakum wayastakhlifakum fi lard fayandura kayfa tacmaluun waxa dhab oonan ka shakisanayn buui inuu ilaahay kuwan halaago kuwan ilaahay uu halaagi buui idinkana madax buu dhulka idinka dhigi dabeetana tijaabu idinka qaadi mar inaad noqotaan wax hagaagsan iyo in kale marka saas weeyaano bani aadam noocuu doonaya haada ama dowlad ha aada anama nin madaxa ama ciidan cad oo cad oo midoo midaba kala lehe mid waliba wuu iska tegi uun wa tilka alayaamu bayna annaas waxaa la gudban dadkuna inaanay marka awood adag ay arkaan iimaan la-aan ka kasbanina diintooda iyo imaankooda ay ilaashadaan ogaadaanna wa tilka alayaamu bayna annaas xaqiiqo jirta ina waaya waqad xaqaqa ma araada hii ilaahay uu doonaya uu xaqiijiyey wa min aladiina uduu fi illaah ilaahay daraaddii kuwii loo dhiba waxaa ka mida ah bilaal ibnu rabaax asxaabigaasaa ka mid ah oo saddexda masjidba ka adaamay tayn habeenkii dhawey taariikhda kusoo xusayna halkaasaa lagu garaacayay maka saynu arki doono waa la xoreeyey oo isagaa ka adaamay madiine ayaa la tegoo masjidkeedu ka adaamay qudus baa lagu sii hilaaciyey iyadana oo yahuud iyo christan laga xoreeyey cumar baa u yeedho kaale ka adan isagana saddexdaba aad isku darsatide eh. saasaa loo siqayay waay kaana wuxuu ahaa mamluukan liumayata bni khalaf aljumaxi alqurashi ninkaa gaalka abuu ah addoon u ahaa bilaal fa kaana yajcalu fii cunuqihi xablan qoortu xadhig u jiray ninkan gaalki mareeg mareegta waxalaha iyo naylaha loo sulo ayuu u sameeyey qoorta u wayadfacuhu ila sibyaan caruurtu u dheebi jiray yalcabuuna bihi si ay ugu ciyaaraan intuu marey koorta u sudo ayuu odhan jiray jiida kolba dhan u hogaamiya hadduu diidana dee dilaya uga sii daraya wahwa yaquulu waxa uu leeyahay axad axad buu leeyahay axad axad allah allah wey lam yashqalhu ma dhibin maa huwa fiihi balaayada uu ku sugan yahay can tawxiid illaah ilahay inuu waxido kamay dhibin kamay mashquulin ilaahay inuu ku dhawaaqo tawxiidkiisu allah allah alaxad alaxad samad alfard inuu ilaahay xuso garaacani kama mashquulinayo silicani wa kaana umaya ninkaa umaya waxa uu ahaa yakhruju bihi wuu kaxayn jiray bilaal fii waqti dahirati duurka fi ramdaai raranka wa ramdaaduna alramlu shadiid alxaraara waa bataaxa aada u kulul bataax adigu khamsiinku uu ka dhacayo meel burciida oo khamsiinkii uu ka dhacayo ka waran ciideeda aramdaa waa randaaga iyo ramliga waa isla niista ah ashadiid alxaraara saxaraaga adiga arkayo dee kontonku ka dhacayo halkaasuu geeya halkaas uu saaraa low wudicat calayhi haddii halkaa la duldhigo raranka qidcatu laxmin xoogaa waslad hiliba haddii sidaa loo dul saaro ciidda ah lanadajat way bislaan lahay ah, nadjigu waa bislaanshaha had iyo jeer haranka waxbaa lagu dubaa marka halkaa ciiddaasi siday u kullaatay heerka ay gaadhay haddii xoogaa hiliba la geliyo yacyocood bay noqon lahay uma ya'muru bisakrati alcadiima dhagax weyn buu isagoo kulaylkaa jiifa ayuu dhagax weyn keenaa fa tuudacu calaa sadrihi laabta unba ayuunbaa laga saari jiray uma yaquulu lahu wuxuu ku odhan jiray bilaal laa tasaalu haakada xataa tamuuta aw takfura bimuxamed watacbud allaata waalcuza laa tasaalu haakada weligaas saad ahaanaysa rarankaana waad jiifaysaa dhagaxaasina wuu ku duloolayaa iyo cabsahaas xataa tamuuta jeero aad ka dhimato aw takfura bimuxamed ama ad maxamed ka gaalowdo wa tacbuda aad ka caabudo allaata waalcuzaa sanamyaasha magacyaasha laydha afaraytum llaata waalcuzaa wamanaata ahaaliata alukhra war sanamyaasheenii caankahayd jeer aad caabudayso maxamed aad ka gaaloobayso sidaa xejisay buui halkaasaa lagaaga miisaya fa axad axad taasuu ohanaya mar iyadoo dhibaatadaasi a haysato mara bihi abubakrin yowman abubakar baa soo maray maalin o fa qaala markaasuu abubakar yidhi yaa umaya wargaalkan umayow amaa tattaqi illaaha miyaanad ka cabsanaynin ilaahay fii haada almiskiin miskiinkan maad ilaahay kaga cabsatay xataa mataa tucadibu ilaa cadaabtan aada ku hayso ilaa waktiga aada sidan u cadaabaysa miyaanad ilaahay kaga cabsanayn miskiinka ataa mataa tucadib ilaa markan aad ilaa aad garaacday garaacdood cadaab ka soo gaadhsay miyaadan ilaahay kaga cabsanayn ninkan addoonka ah ee miskiinka ah ee tol iyo taag lahayn ee xabashiga ah warma iska daysay dhibka gaalku muxuu i gaalku waa canaad sidiisaba mana ciil baxo maraykankay ka waramayeen masaakiintii uu kasoo guray afghanistan oo aan dee alqaacidan ahayna afqaniyiin meelaha ari joogu soo ururiyey markaasuu diyaaradii military kusoo guray markaa waxay ku mudayaan irbadii takhtiirka ee suuxdinta silsiladna waxay kaga xidhayaan cagaha iyo gacmaha laba diblana way u indhaha iyo dhakadana kiish bay u gelinayaan qofku miyuu duulaya intaasoo dhan waxaaba ku filayd ba irbaday ku mudeenba ayaa ku filaaba waxa ku filaa indhahoo laga xidho waxa ku fidhaa kartiinad keliya ku xidhnay markaasaa sawirada t v-ga adiga ka daawanaya ilaa marka ay kuubageeyeen jasiiradda hadday xataa yaacaan aanay badda dhaafi karayn weli silsiladii baa ku xidhan weli irbadii baa ku mudan marka waxa weye inkaar baa ku dhacda balaaya u gawaamaysa fulaynimada marka ninkan isaga ahy ma aha nin ciil baxaya baynama oo qofka gaalka haddii lasoo qabto islaamku o uu maxbuus yahay ilaa masaajidku nabigu keenu u daayay calayhi salaatu wasalaam oo dadku iskala joogo macalimiin baabuu ka dhigay maxaabiista nebiga waaryaalehen bui aanu idin sii daynaye dadkan arday ka dhigoo wax noo bara luqadda noo bara si xoriyada oo sharaf leh oo sadaqadii la siinayo oo sakadii la siinayo maxbuuski islaam baa macaan leh ya gaalnimana inkaar iyo edab dare iyo akhlaaq xumay leedahay waa wax jira w xaqiiqatan kuwii casriga sheeganaya inay horu oo nolosha la tijaabiyao ayaa halkaa aynu arkayna xumaantoodii xataa hadday kuwani dembi leeyihiinba kasoo qaad dalkoodii bay ugu tegeen haddii xataa dembi leeyihinba qofka insaa loo gala maxbuuska mu ahayn wayudcimuuna acaama calaa xubihi miskiinan wayatiiman waasiiran buu lahay asiir waaya o waar maad ka daysid buui bal jawaabtii gaalka eeg qaala wuxuu hi anta afsadtahu adaa ibtileeyey faanqidhu mima taraa dee ka nabadgeli waxaad arkayso adigaa ibtileeyey oo diintiisii ka saaray miskiinkane abubakarow dee u gurma buuri taankidu mima tara ka badbaadi dee dhibaatadan haysata mima tara waxa aad arkayso inqaad kaga samee dee u gurma buuri adeer abubakarna fashtaraahu minhu wuu ka iibsado wactiqahu u xoreeyey imisaad siinaysaa buui bal ninka marxaladaa ah ku ee uu arkaya inay isku qolo yihiin imisuu odhanaya lacagta dee wuxuu odhanayaa shan adoon lacagtood ila adboad iska garanaysa caqlibaad leedahay marka abubakarna xooluhu ka siistay waa xoola uu gaalkaa canaatamaye ku nacsiiyey wuu ku nacsiiyey markaasuu ah, isaga dabeedna fa allahu fiihi ilaahay wuxuu kusoo soo dejiyey abuubakarka sidaa yeelay wa fii umaya iyo gaalka sidaa yeelay ilaa laba nin ba iyaba ahaayeene nina xumaanta inta leeg buu sameeyey oo waa umaya waa gaalkan oo uu ku sameeyey miskiinka nina samaha intan leeg buu sameeyey oo waa abubakar labadaba ilaahay suuratuleyl suuradda la idhaahdo ayuu si guud ogaga waramay iyaga iyo wixii lamid a ah ilaahaybaa waxau ihi faandartukum naaran talada waxaan idinka digay naar holcaysa oo miliqsanaysa laa yaslahaa ila alashqa ma gelayo gaalkaa mur gaalkaa mooyaane gaalka guuldaraysunbaa geli doona waa umayat bnu khalaf iyo wixii lalaba alladii kadaba watawallaa kaasoo beeniye xaqa oo sii jeedsaday wasayujannabuha aladqaa ka taqwada badanna waa laga dheerayn doonaa wasayujanabuhaa naartaa waxaa laga dheerayn doonaa alatqaa ka taqwada badan ka taqigaa maaha laakiin waa ka taqwada badan waa abubakr alladii kaasoo yu'tii maalahu xoolihiisa quudhaya yatazakaa isagoo naftiisa ku nadiifinaya wamaa liaxadin qof agtiisa ma ahaanin cindahu wamaa liaxadin qofna uma sugnaanin cindahu agtiisa min nicmatin gacan tujzaa laga abaaliyo gacan nicmadu macnaha waxa weeye samafal cidi u samaysay oo uu uga jawaabaya ma jiro bilaal muxuu samafalaha uu sameeyey maalkiisii buu quudhayaa yatazakaa isagoo naftiisa nadiifinaya ilaahay ugu dhowaanaya wamaa liaxadin cindahu min nicmatin tujza ciidina kuma laha abaal iyo gacan qofka uu siinayo gacan iyo abaal kuma leh laakiin ilaahay daraadii ayuu dhiidaya ila ibtiqaaa wajhi rabbi ilaahay wejigiisuu doonaya alaclaa e sareey ilaaha saraynta badan inuu wejigiisa arko oo uu la kulmo ayuu doonaya walasawfa yardaa hadhow buu ka raali noqon doonaa bu ilahay hadhow buu ka raali noqon doonaa ilahay wuxuu ballan qaaday inuu ka raali noqonayo marka labadaa saasaa ilahay isugu barbar sheegay taarikhda saa ka hadlay waxa uu ku raali noqonayaa waxa wey bimaa yucdiihi illaahu wuxuu ilaahay siin doono fi lukhra aakhiro jazaa acmaalih camaladiisa iyadoo laga abaalinayo khayrku ilaahay siinayuu ku farxi waqad nabaha allaahu jala dikru ilaahay weynaa xuskiisu e waxa uu baraarujiyey nabaha uu baraarujiyey calaa ana badla sidiiq dhiibidda uu dhiibay abubakar sidiiq maalahu xoolihiisa fii shiraai bilaal markuu bilaal soo iibsanayay iyo wa cidqihii marka uu xoreynayeyba labadaa arimoodba ilaahay wuxuu ku sheegay lam yakun inaanu ahayn ila btiqaaa wajhi rabbi ilaahay wejigiisunbuu doonayay wakafaa waxa ku filan bihaadaa arintan sharafan wa fadlan sharaf iyo fadliba arintani way ugu filan tahay lisidiiqi radia allahu canhu ardaa ilahay ka raali noqde tana ammaan ugu filan ilaahay ninuu qur-aanka kariimka ah ku ammaanay oo ammaantiisii la akriyaya adduun iyo aakhirada dee intaasa sharaf ugu filan waqad actaqa waxa uu xoreeyey abubakr hayra bilaalin cid aan bilaal ahayn jamaacatan min alariqaa koox kale oo addoommo ah buu xoreeyey abubakr aslamuu islaamay facaabahum waxa ceebeeyey mawaalihim kuwii iska lahaa koox kale oo iyagana la dhibay oo la eedeeyey oo la ceebeeyo kuwii lahaa ay ceebeeyeen oo islaamnimada ay ku karaahaysteen intuu kasoo iibsaduu sii xoreeyey macnaheed waxa weye xorayntu kuma gaar aha abubakar bilaa loo qura ee qaarkoodna waa la xusi doonaa iyo dar badan saasuu samayn jiri wa minhum waxaa kamida asxaabta la dhibayey xamaada umu bilaal bilaal hooyadii iyaduna dadka dhibaatada usrooyinka qoysaska dhibaatada ay soo gaadhay intan uu xusi doono magacyadooda mid walba wakti uma hayne dee waxa ay leeyihiin waa nisaaء warijaal dakaratum taariikh baxsaniha waa dad taariikhda baal ka kala wixi mid waliba tarjamo gaar uu leeyahy wa caamir ibnu fuhayr kaana yucadab waa la cadaabi jiray xataa laa yadri ilaa aanu garaninba maa yaquulu waxa uu leeyahay ilaa uu koomo galo dabeedna uu iska daldalmo hadal wuxuu doonayo u idhaah waa abu fukayha kaana wuxuu ahaa ninkaasina cabdan lisafwaan ibnu umaya ibnu khalaf isna kanuu addoon u ahaa oo minhum waxaa ka mida ah dadka la dhibayay imra'atun tusamaa zunayra magacaas iyadana la odhanayay waaya cudibat fi llaahi ilaahay daraaddii baa loo cadaabay xataa camiyat siro ay indhabeeshay falam yazidha dalika arinta camiyat way indhabeeshay dan bay noqotay labada kasoo tuureen falam yazidha dalika arrintaasi may kordhinin ilaa iimaanan iimaan bay ukordhisay mid waliba wuxuu kasii kasbanay iimaan wa kaana abu jahlin yaquul ninka abi jahl la yidhaha wuxuu odhan jiray isagoo jees jeesaya alaa tacjabuuna lihaaulaai waryaaleen war miyadan la yaabeyn kuwa maxamed la socda lihaulaai kuwa ah iyo wa atbaacihim cidda dabagashay maxamed iyo cidda dabagashay iyo wax dhan miyadan la yaabeyn low kaana hadduu yahay maa ataa bihi muxamed muxamed waxaan uu keenay uu sheeganayaa khayran wax khayra hadduu ahaan lahaa bal kasoo qaadba oo muxamed diintan uu keensaday hadday khayr noqon lahayd sida uu sheegay maa sabaquunaa ilayhi noogamay dheereeyeen oo dad reer magaala oo aqoonyahana oo dabaqadii sare abaanu nahay oo indheer garada marka hadduu ninkani wuxuu wadaa wanaag noqon lahaa dabow ma u malaynaysaa nin dee nalooga dheerayn lahaa maadaama anagu aanu ka gaabinay kuwaa ducafadiina ku degdegeen dee waa dad indhowgarad ah oon indheergarad ahayn buui luqadaas oo isticmaalaan maaragtay dadka ducafadii ayuu halkaasu ka tuuray maa sabaquunaa ilayhi noogamay dheereeyeen hadduu ninkani khayr sido ee waxaa daliil idinku ah wuxuu sidaa inuu ya wax liitaa nooca raacay wataracaka alardalunti wey afa tasbiqunaa arma waxaa naga horu mari lahayd buui hadduu khayr sido maxamed zunayra habartan yare ducufkaa ilaa rushdin ma hanuun bay nooga horumari lahayd bui islaamtaasu xaqiraya dee kutubta had iyo jeer siyarkuna marka ay tarjamada usamaynayaan samaynayaan waqaa'iceeda dhacdooyinka soo maray wax aada u cajaaib badan wey mazunayra ayaa hanuun iiga horeyn lahayd fa faanzala allahu ilaahay baa kusoo dejiye fiihi gaalka fii suurati alaxqaaf aayado suuratu laxqaaf ku sugan oo sidan soo socda leh ayaa ilaahay uu kusoo dejiyey iyadoo loo jawaabay jawaabtiiba nebiga waa laga xil qaadayoo ilaahay baa hadalkan adag baa dhakada laga dhuftay wa qaala aladiina kafaruu liladiina aamanuu low kaana khayra maa sabaquuna ilayh waid lam yahtaduu bihi fasayaquuluuna hada ifku qadiim wa qaala aladiina kafaruu ilaahay baa yidhi ilaahay awooda badnaa boqorka ahaa alcaliim alkhabiir ayaa wuxuu yihi wa qaala aladiina kafaruu kuwii gaaloobay qurayshi waxay yidhaahdeen liladiina aamanuu mu'miniintiibay ku yidhaahdeen iyagoo xaqiraya o faallaynaya low kaana khayran hadduu khayr ahaan lahaa waxaa maxamed la yimi maa sabaquunaa ileyhi noogamay dheereeyeen waid lam yahtaduu bihi kolkii aanay ku hanuunin qur-aankan fasayaquuluuna sayaquuluuna waxay odhanayaan hadaa ifkun qadiim kani waa been qadiim ah id lam yahtaduu bihi markii ay ku hanuuni waayeen waxay isku dareen iyagoon ku hanuunin iyagoon ka harin ee aflagaadeeyey qur-aanki marka sidaasaa ilaahay ugu jawaabay aayaddaa suuratulaxqaaf ku sugane koob iyo toban waaya weli dadkii wacdaraha muujiyey baynu arkaynaaye waxa uu markaas wa miman actaqa abubakr abubakar dadka uu xoreeyo waxaa kamida ah bacda shiraahi intuu soo iibsaday oo mucab ayaa kamid a ah kaanat waxay ahayd amatan libani zuhra saamigaa magacaa laydhaa qoyskaa addoon bay ahayd wa kaana yucadibuha alswad ibnu cabdiyaquud ninkaa gaalka ayana cadaabi jiray abubakar baa sidii bilaal u gurmaday soo iibiyey sii xoreeyey halkiibay dabeetana ku heshay xorriyadeediio islaamkii ay xoru noqoto wa minman cudiba fi illaah ilaahay daraaddiid dadkii loo garaacay waxaa kamida ah camaar ibnu yaasir iyo wa akuuhu walaalki iyo wa abuuhu aabihii wa ummuhu hooyadii waa labadaa inana walaalaha iyo labadii waalid intaba waxaa lasoo mariyay wax la yaab leh kaanuu yucadabuuna binnaar naar baa iyaga lagu cadaabayba famara bihim rasuulu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuu soo maray iyadoo dhan walba laga gubayo oo madana loo haysto lagu gugujinayo fa markaasaa wuxu uhi sabran aala yaasir famawcidukum ljanna allaahuma kfir liaali yaasir waqad facalta sabran ala yaasir waar aalo yaasirow iska sabra isbiruu sabra xejista abradayga fa mawcidukum ljanna halka ballanta inoo ahay waa janno tani waa maalmee allahuma kfir ilaah u dhaaf liaali yaasir aalo yaasir u dhaaf waqad facalta waad samaysay oo uba dhaaftay marka waxaa la ogeysiiye nabiga inuu ilahayba u dambi dhaafayba waaya marka dee iyaguna sidaa maaragtay lagu dilay shahiidadii ugu horeysay waatan amaa abuu camaar wa ummuhu camaar aabihii iyo hooyadii famaataa taxta alcadaab waxay dhinteen sidii loo garaacayay waatii aynu soo marayne labada awr lagu kala xidhay labadeeda addin bay laba awr ku kala xidheen ay kala dhaqaajiyeen raximahum allah wa amaa huwa camaar fasaqula calayhi alcadaab cadaabkiibaa ku cuslaaday sidii loo dhibayay faqaala bilisaanihi carabkaa wuxuu ka yidhi kalimata alkufri ereyga gaalnimada ah siday u garaacayeen bay dhahan warde warde warde maxamedbaan ka galawdhe maxamedbaan ka galawdhe markaasuu dabeetana markii nafta ay qabatay meel walba ayuu dabeetna ereygii ku dhawaaqay sababtuna waxay ahayd oo ka yeedhsiiyey ereygaa gaalnimada ah fainaha markaa dee muu gaaloobin ha kusii daayaanba waa ikraah faina abaa jahlin gaalkaasi kaana wuxuu ahaa yajcalu lahu duruucan min alxadiid duruuc xadiida buu sameeyey dircu waxau ahaa qalabkii laga gashan jiray silsiladihii kululaa ee xadiidka ahaa ee laga gashan jiray dagaalka ayuu ahaa duruuc xadiida oo laga yaabo qofka inaana jirhkiisaba la egayn ee naqas kuba qabanaya marka loo geliyo kuwaas u gelin jiray fi ywmi saaif maalinka kulul maalin aada u kululoo garankii la gashan kari laayahay ayaa uu ku xidhaa qab dhan oo wixii warmaha iyo seefaha laga gashan jire ayuu ku qufulaa feedhihiisa wayalbasuhu iyaaha waana u xidi jiray faqaala lmuslimuuna baa waxay idhaahdeen markii hadalkaasi camaar kasoo soo yeedhay intii la cadaabee naftu qabatay kafara camaar bal camaar wuu gaaloobay waata ila kelmadii ay ka codsanayeen buu ku dhawaaqay faqaala calayhi salaam markaa nebigu waxau ihi camaarun maliun iimaana min saraqihi ilaa qadami ninka camaar la idhaahdaa maliun iimaana iimaan buu ilkaha taagan yahay soo ma nidhaahno ninkaa hebel iimaanka qanjaha joogaynu idhaahda qanjaha macnaheedu waxa weeye iimaan baa ka buuxa iimaanka kan iimaanka mali iimaan buu ka buuxa iimaanka qanjaha jooga dheh ereygaasa inoo haynaay min saraqihi ilaa qadami laga soo bilaabo dhakada ilaa cagaha meel bila imaano kaa laguma oga jirkiisa ah. saraqu halkan dhuuntana waa lagu sheegaa dhakadana waa lagu sheegaa laakiin dhakadaynu imika uqaadanayna saraqu shacar timaha halkaa marka la kala rogayo qofkan timaha isdhecdasan halkaa uu ka kala jeexo ayaa la yidhaha lahu saraq saraqugu fanaxdana waa la yidhaahdaa macnayaal dhowra buu leeyahay kaasaa kamid a ah. dhakada ilaa cagaha waanzala allahu fii shanih ilaahay arinka camaar waxa uu ku soo dejiyey istinaaan iyadoo uu kasoo reebayo fii xukmi lmurtad qofka murtadka ah inaanu ka noocan ahayn iyadoo ilaahay uu sheegayo waxa uu sheegay sidaas faqaala jala dikru manaa istinaan fii xukmi murtad qofka afka un ka yidhaahdo waxaan uurka ugu jiro inaanu murtad ku noqonayn iyadoo ilaahay taa xaalad gaara uu ka dhigayo ilaahay baa wuxu uhi jala dikruhu fii suurati naxl man kafara biاllahi min bacdi iimanih ila man ukriha waqalbuhu muطmaئinu biliiman walakin man sharaxa bilkufri sadra facalayhim gadb min allahi walahum cadaabu cadiim alla wuxu uhi man kafara billahi qofka ilaahay ka gaalooba min bacdi iimaanihi intuu alla rumeeyey qofka ilaahay ka gaalooba jawaabta qadime oo waxaad tidhaahdaa fa calayhim qadabun min allah cadhoweyn oo ilaahay xaggiisa ka timaa kuwaa dusha ka saaran walahum cadaabun cadiimun cadaab weynna weyn leeyihin cadho alloo weyn baa ku dhacday cadaab weyn oo ay dhex geli doonaanna ilaahay wuu diyaariyey jawaabtu wataa horta istitnahana raaci ilaa man ukriha qofka lagu dirqiyey mooyaane wa qalbuhu iyada oo qalbigiisuna mudmainu biliimaan iimaanka uu ku xasilan yahay qalbigiisii iimaanka wuu haystaa walaakin man sharaxa bilkufr qofka u ballaadhiya gaalnimo sadran laabta ee u fura kaasaa fa calayhim qadar min allaahi walahum cadaabun cadiim marka istinahaasaa la socda wuxuu camaar soo gelayaa ilaa man ukriha wa qalbuhu mudmainu biliimaan qofka la dirqiyo iyadoo iimaankiisu uu ku xasilan yahay qalbigiisu iimaanka marka qofka haddii xabad lagu qabto ama toori loo soo qaatiy waran oo la idhaahdo gaalow maxaan idhaahdaa kelmadaa dheh wuu ku dhawaaqi karaa dabeedna waa l ehm, waa markaa wuxuu noqonayaa midaan waxba kuma gaaloobayo wafican ummati alkhata wanisyaanu wama stukrihu calayh nebigu wuxuu leeyay ummadayda waxa laga dhaafoon loo qabanaynin wixii ehm, alkhata waa gefki wanisyaan ilowgi wama stukrihu calayh wixii lagu dirqiyo ama furid gabadhiisa furayo ama gaalnimo lagu dirqiyo ama waxsiin hebel uu waxsiiyo ay wax laakiin alla laabudda anlaa tadhara minhu qariinat اlikhtiyaar waa inaanay ka muuqanin uun wax muujinaya inuu isagu waxaan dooranayo wixii loo laqimaa unbuu ku yeedhinaya waxna kama jiraan ilaa culimadu ay sii wadeen wadeen oo ay dabeedna gaadsiiyeen xataa hadduu qofku xishood iyo qajilaad maala wax ku bixiyo o kale inay iyana baabkaa soo geli karto waayo iminka taynu haynaa waa camaar halkaasi ah ilaahay uu kaga riday dadkii yar nuuneeyey dadkii wax ka yaro sheegay camaar ilahay halkaasuu kaga reebay arrinkiisu halkaasu meel meel ku tiirsan ilahay baa anaa ka waraya arrinkiisu waa buuxa ilahay rasuulku way markhaati fureen wa miman udiya fi llaahi khabaab ibn lard saxaabigaasa ka mida magacaa loo yaqaano subiya fi ljaahiliya jaahiliyadii dadkii lasoo qabsaday buu ahaa jaahiliyadii sida libaax micyaha dhaadheer isula bixi jirtay ee dabeetana midba qoloba qolada kale sariigi jirtay iscuni jiray waasaa soo qabsaday fashtaraahu umu anmaar fashtarathu umu amaar umu anmaar habartaasaa iibsatay wa kaana xadaadan nin tubaalabu ahaa farsama yaqaan wa kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalama nebiguna wuxuu haa yalafuhu qabla nubuwa nebinimada ka horba yalaf alifa yalaf wuu soo dhaweyn jiray nebigu nebi naxariis badan oo reer magaal ahoo fariid ahoo deeksiyabu haayo baayac mushtariyo dadku gunayn jiray ee uu u gacan haadin jira soo dhaweyn jiray intaan laba dirin ka hor ayuu ahaa nin kani wuu soo dhaweyn jiray falamaa sharafahu llahu markii ilaahay uu ku maamuusay bihaa risaalada aslama khabaab khabaab uu soo islaamay uu soo islaamay fa kaanat mawlaatuhu tii iska lahayd waxay ahayd tucadibhu binnaar way cadaabi jirtay dab bay ku cadaabi jirtay fataatii bilxadiidi waxay la iman jirtay madane almuxmaati oo la kululeeyey madane lasoo kululeeyey ba habartaas soo qaadanaysa fatajcaluhaa calaa dahrihi dhabarkay ka gubaysa liyakfura si u gaaloobo falaa yaziidhu dalika arrintaasi umay kordhinay ilaa iimaana iimaan mooyaane madanay soo qaadan jirta ya ma madan aad garan weyday inaad baadiye u baxday markaa noqonaysaayo aada meelaha arig iyo xoolaha la sunta suntayo soo daawato <laughs> way madane daama <laughs> waa maxaynu u bedelnaa arka ma murac baynu idhahnaa marka waa neefka neefka xoolaha waxa lagu sunta wey birta neefka xoolaha lagu sunta ya gubaa la idhaha a gube gube iyo madane waxaa tidhaahdaba waa neefka xoolaha marka la suntayo sumadana de haddaad garan weyda si aan kuidhaa garan maaye <laughs> welti dhaqanka waa loo baahan yahy weliba dhaqankeenu iyo dhaqankii carbeede nusuustu in fara badan ay ereybixintooda wax ka xusaysa aad bay isugu dhowyihin marka dhaqanka soomaalida qof kolkuu aada u garto nusuustu wax badanoo ay ka waramayso wuu fahmi karaya iminka afcaladiga waxaa lagu dhahdaa madanaha miisan baa la idhaha wasama miisaman marka eray mutaabiqa baa la rabaa oo waafaqsan marka wax la turjumayo turjumaada had iyo jeer luqadaha la turjuma waxyaabaha ugu fiican waxaa kamid a ah in la isu helo laba eray oo Ehm, mudaaba si toosa isu hay iminka gube iyo madana xataa way usii kala dhowyihin gube waxaa ka muuqanaya oo ka dhadhamaya ficilkii ayaa ka dhadhamaya kan kale laakin waa erey mudaabiq oho waafaqsan waaya ehm, marka waa loo baahan yahay dhalinyaradu inay odayaasha aada u wareysaan haddaad luqadaadii ka guurto dee maraykanku xagey ku geynaysa iyo ingiriisku mella ku wadi mayso waa jaanjaamaysa waaya marka ninkaa isaga ah saa darteed baa markuu aayadda aada fasiraysa fatukwa biha jibaahuhum wajunuubuhum waduhuuruhum aayadda ilaahay wuxu uhi gaalada waxaa laga gubayaa saddexda dhanba sii iyo soo iyo hareeraha waxaa lagu gubayaana lacagtoodii haadaa maa kanastum lianfusikum yowma yuxmaa calayha fii naari jahannam lacagtii balballaadhnayd ee silfartii iyo dahabkii oo la geliyey marka iyadoo madanayaal balballaadhan laga soo dhigay wey oo madane balaalan laga soo dhigayba dhan walba lagaga dhadhajinaya hmm. laakiin haddaad tidhaahda hasha ninkeedii ma wanaagsana nin baa fasiraya tafsiiro markaasaa wuxuu soo maray xataa yalija aljamalu fii sami lkhiyaad ilaa uu awrku galo ilaa awrku uu galo irbada daloolkeeda ayay mota aada sheegaysa markaasuu i aljamal waxa weeya hasha ninkeeda <laughs> <laughs> waa wax cajiiba ah, moogta marka reer miyigo dhami way ku wada qoslayaan moogta waxaa loo leeya ninkani aad buu uga dhacsan yahay waa badow carabade oo waxay idhahaan markay had iyo jeer qofka noocaasa reer magaalka waxay dhahdaan kani waa carab nasaqan bay dhaha halkaynu inagu kan idhahna reer miyiga waa badow iyana waa carab nasaqan bay noo yaqaana <laughs> waaya waa xikaayo intaasina <clears throat> ninkaa isaga saas fatajcaluhaa calaa dahri dhabarkay ka gubaysa liyakfura si u gaalobo falaa yaziidu dalika ilaa iimaana arrintaasi iimaan bay u kordhin jirtay wa jaaa khabaabun maratan <clears throat> khabaab mar buu u yimi ilaa rasuuli laahi sala allahu alayhi wasalam nebigu u yimi khabaab rasuulka saaxiibkii oo <clears throat> ku usoo cabanaya wa huwa rasuulkuna mutawasidun waxa uu barkaday burdatan macawis fii dili lkacbati kacbada harkeeda burdada macawis mutawasidkuna waxa weeyaan qofku markuu si yaroo basiira isaga faliyo misal adigoo baadiha iska lugeynayo godegta ku sita haddii aad daasho oo dabeetana geed harkii aad jiifsato waxaad go-a intoo duubataad yaro jiqilaysataa oo aad dhulka isaga dhigtaa si aad saa isu yaro kala bixiso marka macawistiisiibuu ka dhigay barkimo go-iisii uu sitay ayuu barkimo ka dhigoo uu yaro duuduubo saasuu isaga jiqilaystay ehm, kacbada harkeeda intuu saa isu yaro kala bixiyey rasuulku sala allahu calayh wasalam sidaa yaro basiidkaa isagoo isaga jiifa ayuu u yimi wuu cabanaya markaasaa wuxuu i ya rasuul allah alaa tadcu llaha lana miyaad ilaahay noo baridin wuu ku qanacsan inuu ilaahay leeyahy wuu ku qanacsan yahay kuwan ilaahay inuu hurgufi karo oo uu cirbaha jari karo walaa yakhaafu cuqbaaha fadamdama calayhim rabbuhum bidembihim fasawaaha walaa yakhaafu cuqbaaha iyadoo weliba aanu godob ka cabsanayn wax allo waxa gaalahee dhugluglaha ee maanta isxariifinaya mid bilaa godobii ma jiro mid waliba habeenkii iyo maalintii afar jeer buu firdhabaa kuwa ugu awood badan ee maaragta oo gaadhidooda iyo gurigooda lakala kala bedela laakin ilahay wuxuui walaa yakhaafu cuqbaaha cid uu inay ka daba timaadiyo golobteeda ka cabsanayaa ma jiro mid walba intu hurgufu ka shaqeeyo ayaanu golobtooda ka cabsanay marka wuu dareemaya marka alaa tadcullaha lana ilahay kuwan dhan un hanooga jiheeyo faqacada calayhi salaam markaa nabigu wuu soo fadhiistay si uu arinka uu gudbinayaa miisaan u yeesho muxmaran wejhu wejigiisuna wuu iskala bedelay wuu diiday hadalkaa adugu maxaad odhan lahayd ninka noocaas ninkuu yimaada waad u calaancali lahaydoo waxaad sunana miskiinka rafaadsan bal hada yaro qaboojiyo nabiguna calayhi salaatu wasalaam xagga buuran buu ugu dhufanaya dhanka kale isaguna istaagaya war weli ma gaarin baabu leeyaha waaya markaasa had iyo jeer bahasha taariikhda laydhaana waa la dugsadaa taariikhdu waa la dugsadaayo dadka had iyo jeer waxa ay ku abuurtaa kiiro iyo dareenkooda ay toosiso sidaa darteed baa siirada rasuulka sala allahu calayh wasalam iyo asxaabta haddii aad aqoon u leedahay ama taariikh alislaami alqadiim oo aada wax ka taqaano iyo haddaanad aqoonin arrimaha xaadidkee dhacaya isku si uma qiimeyn karti isku si uma qiimeyn karaysa ee waxaad arkaysaa waxalla wixii balaayo iyo baas ahaayoo dham inay adiga ku irkadeen iyo ummadeennan imika un dabeetana ay tahay in xal la gaadho walow hana la tanaasule saasaad adigu ayaad soo waaridaysa haddaana siirada aqoon u laakiin marka aad awliyada ilaahay iyo arrimahooda halka ay soo marayeen iyo adduunyadan bilow ilaa dham bilowgeeda ilaa imika say ku socotay aada dib u diraasayso qur-aan iyo xadiidba taariikhda waxaad ohanaysaa raggii ugu ladnaabaabaad ku jirtaaba adigu arinkaaga weli waagu tiirsan yahayba ayaad ohanaysa dad iyo dunye iyo dalba waxa weye ducfunbaa ku haye aduga shakilaan baad isqancinaysa waaya taariikh buu ugu dhuftay markaa nebigu asxaabigan si uu ugu geejiyo mishiinka ugu xidho markaasaa nebigu wuxuu yihi inahu arinku wuxuu yihi qad kaana eh, kaana min qablikum kaana man qablakum eh, muslimiintii idinka horeeyey waxa uu ahaa layumshatu axaduhum midkood waa la rifi jiray biamshaati xadiid salalay xadiida taralaydan dhulka lagu xeedo oo kale taasoo qofka bani aadamkaa qabsan karta ayaa jidhkiisa lagu rifi jiray maa duuna cadmihi wax alla waxa lafta ka sokeeya oo min laxmi hiliba iyo wa casabin seeda ah ayaa faralaydaa lagu soo jafi jiray bal aduu ka war makiinad si wanaagsan ku jaraysaanan xamilaynin faralay kolba wasla lagu soo fujinayo taasi mid bay ahayd oo saasaa muruqyadiisa iyo hilibkiisa iyo maqaarkoo ah meelaha ugu damqashada badan ayaa lagu soo rifi jiray isagoo soo ligan oo soo taagan oo nool oo aan irbadii suuxisadana lagu mudin qaybi kuwaasi saasaa loo cadaabi jiray wayudacu minshaar minshaar baa la duldhigi jiray qaarkoodna calaa sabqi rasi kugta halka waxa weeyaan nasinta ama kugta halkaa dhakada ayaa saa looga saari jiray calaa rasi axadi fa waxaa la dilaacin jiray laba labaa laga kala dhigi jiray saasaa loogu wadayaa miishaartaasoo quruf quruf quruf madaxaa kala dilaacay way dhamaatay maskaxdu gaadhaya waaya maa yasrifhu kama duwayo daalika arrinkaasi can diinihi diintiisa kama duwayo sidaa uu xajisanayo u adaygayo u ashahaadanayo ayuu dabeetana ku miyirbeelaya mar haddii miyirbeelo waxba uu kala garan waayona waxay doonaan ha ku sameeye wayba u dhamaatayba waaya saasuu ku qanciyey bar adigu miyaad heerkaa gaadhay wey noocii dubkiiyo diirka la kala siibi jiray adigu miyaad weli heerkaa gaadhay ama labada qaybood la gaarsiin maya waan labanahay marmar unbaa laygu dhajiyaa wey marmar marmar unbaa aniga madana yar laygu qabtaa way iska bogsataa waan iska shafshafaystaa weli waa sahlanta wey horay buu ka dhaqaajiyay mabu hadalba intaa markuu uraaciye haddana dhanka kale ugu dhuftay iyo bushaara لأن في الإسلام في taarikh الإسلام آلاm وآmaal labadaba in la wada akriyo wey aalaamtii iyo xanuunka jiray iyo aamaashiiyo yididiilada labadaasa isu kabaya qofka aamaasha yididiiladuna moralkiibay kor u kicinaysa dhankan kalena sabirkiibay ku adkaynaysa oo ku badinaysa markaasuu nebigu markuu taa uxusay bu haddana mustaqbalki iyo qeybkii horeba ka warram qeybka dambu ka warramo wuxuu yihi walaa yudhirana allahu tacaala waan dhaartaye ilaahay wuu muujin doonaa wuu hirgelin doonaa hada amr islaamkan islaamkaa maanta a ah ummadda u bilowdeen wallahi inuu ilaahay hirgelin doono xataa yasiira raakib ilaa qofka laba lugoodlaha ah ee wax fuushani ee neefka fuushani uu socdo min sancaa ilaa xadramuud sanca iyo xadramuud waa labadaa magaalo yamanta ku yaalla aada u kala duruqsan labadaasuu qofku isaga socon doonaa keligii isagoo ah laa yakhaafu cabsan maayo ila allah ilaahay mooyaane iyo wadi'ba bahalka yeyga la yidhaahdana calaa hanamihi adigu uga cabsan doonaa way dhici doontaa buui waktigu qofkaasa keligii iska socon doona qabiilo kama cabsanayo gaal kama cabsanayo burcad kama cabsanayo wax waliba way isku hagaageen ilaahay buu ka cabsanaya halkaa ugu cibaadaysanaya isagoo iska soconaya banaanka ah dee hadduu ari watana habeenkiibuu ka ilaashanaya bahalka dacawadiiyo waraabihii yeyga arinku halkaasuu gaari doonaa macnahedu waxa wey islaamku wuu hirgeli doonaa ilahay wuu dhamaystiri doonaa cadaaladuna way baahi cadowganna wuu iska hari doonaa tii baa dhacday wa qaala dalika calayhi salaam nebigu hadalkan wuu yihi wa huwa fi hadihi alxaal ashadiida iyadoo xaaladaa daran uu saxaabigani ku sugan yahi alatii xaaladaasoo laa yatasawaru fiiha aanu sawiran karaynin acqalu lcuqalaa waanbalu nubalaa quwata muntadara aw sacaadata mustaqbala nabigu calayhi salaatu wasalaam arrinkan wuu sheegay fi hadi xaalati shadiida xaalada daran iyadoo muslimiintu ku sugan yihiin oo aada loo rafaadsanyo afartoodii midba meel lagu madanaynayo midba meel lagu gubayo midba meel lagu figaynayo ayaa waxa uu sheegay xaaladan la sawiran karay oo acqal lcuqalaa dadka caqligale ka ugu sii caqli badan anbal nubala nabiilku waa qofka fariidka ah isha dheer dadka fariidada ah ka ugu sii ildheeri quwatan buu sheegay nebigu quwatan awood buu sheegay muntadaratan la sugayo aw sacaadatan ama liibaan buu kasii warramay mustaqbalatan soo socota ya taasuu sii sheegay ah. allaahuma laakin ilaa ana dalika arintaasi waxyun yuuxaa ilayhi waa arrin loo waxyoodun macnaha markuu nebigu xaaladan sheegayey wuxuu qof caqli lihi taariikh ahaan iyo khibrad ahaan kusii sawiran kara may ahayn laakiin maxay tahay waa waxyi loo waxyooday waa waxyun yuuxaa ilayhi ayaa ilaahay baa sidan usii sheegay mooyaane arin uu jirabaab qura iyo khibrad iyo taariikhu akhriyey ku kasbaday rasuulku ma aha sala allahu calayhi wasalam oo dee marxalada iyada ah waa si aada maqlayso marxaladii sii dhaantay bay munaafiqiintu warwareen dagaalkii axsaab oo ahaa sanadii shanaad hijrada oo madiine la joogo oo islaamku ciidan badan ba leeyahay oo kun iyo dhowr boqol iska difaacayaan ayaa mid munaafiqii waxa uu lahaa oo kamid ahaa kuwii madiine deganaa war maxamed wuxuu noo sheegayaa ananaa naftax kunuusa kisra wa kaysar labada boqortooye adduunyada ugu waaweyne galbeed iyo bari reer faris iyo reer rum inaanu qasnadahooda soo halqafi doonuu noo sheegaya midkaayana wuxuu kari kara ilaa inuu kaadi tago baqaha mahaya waa taa dibadda loo bixi kari waayo ee madiinana lagu xeeran yahay war labadaasi siday isu qabanayaan bilahi calaykum buu kulahaa dadka kaa munaafiq ahay ehm, markaa iyo xaaladaan la sawiran karaynin ayay haytani laakiin ilahay waxay ugu sii sheegay uma anzla allahu tacaala ilaahay baa soo dejiyey tathbiita lilmuminiin iyadoo muminiinta qalbigooda uu dejinayo awala suurati alcankabuut suurat lcankabuut qeybteeda hore ah lmim xasiba annaasu an yutrakuu an yaquluu aamana whm laa yuftanuun walaqad fatana aladiina min qablihim falayaclamana allahu aladiina sadaquu walayaclamana alkaadibiin ilahay baa aayaddaa soo dejiye markaa ilahay wuxuu hi aliflamin axasiba annaas dadkii ma waxay maleeyeen an yutrakuu in laga tegayo an yaquuluu inay yidhaahdeen daraaddeed aamana inay ashahaateen in lagu daynayo miyay moodeen dadkaa muslimiinta ahi wahum laa yuftanuun iyadoo aan la kala shiilayn oo aan la kala haadinaynin oo aan la imtixaanayn walaqad xaqiiqe buu ilahay ugu dhaartay fatanna aladiina min qablihim asxaabta kuwii ka horeysay waan soo imtixaanay buu ilahay falayaclamana allah ilaahay wuu ogaan doonaa aladiina sadaquu kuwa runta sheegay ee iimaankuu ka run yahay walayaclamana alkaadibiin kuwa iimaankoodu uu beenta yahay ee maca nifaaq ah kuwaana uu ogaan doonaa labadaasa kala bixi doona marka imtixaanku uu yimaado waxay ka dhigan tahay sida marka la doonayo dahabka in la ogaado intee ciida intee saafiya dabka loo geliyo ee loo shiilo ee loo kala saaro saasoo kale marka inta birta finiinka ka hadhay inta bir qofka bir finiin ka hadhay unbaa soo hari doona kii kalena uu iska tegayo marka waa fitan mutacadida waa mukhtalifa oo kala duwan fitnadaas jihooyin badanba taa gaalku waa imanaysa taa gaalkao qura ma ahe fitnooyinka waxaa ka noqonaya fitnadii nafta iyo tii maalka iyo tii ehelka iyo tii ubadka intuba waa ka inamaa amwaalukum wawlaadukum muxuu ilahay yihi fitnatun wallahu cindahu ajrun cadiim fataquu llaha ma stadactum naftii inamaa amwaalukum waawlaadukum fitna dadkiina iyo dunyadiinu waa waxyaabaha laydinku imtixaanayo waa tii sacad hooyadii usoo biyeysatee tii mushuq siin maayo waxba cuni maayo ilaa aad gaalowdo ya marka iyada oo halkaa ay ka wada jiidahayaan dumarkii iyo caruurtii ayay asxaabtu ka hijroonayeen oo qofku daartiisii uu sii eegayay iyo naagtiisii iyo caruurtiisii lilfuqaraai lmuhaajiriina aladiina ukrijuu min diyaarihim wa amwaalihim ayaa laga masaafuriyey yabtaquuna fadla min allahi waridwaana wayansuruuna allaha warasuulah ulaaika hum saadiquun halkaa waa fitnada ay ka mid fitanka waxaa kamid a ah, iqbaal dunya cala dawaaqiit ah, adduunyadii oo qaabisho wixii xumaan wada wax allo waxa xumaan wada waa loo sacabaynaya badhamadoo dhan baa u wada toosanoo halku garaacabo isu ballaqaysa dadka samaha wadana wuxuolib waa ku jiqba cid ka dhegaysanaysaaba ma jirtaba waa fitankay ka qofka maanta wanaag wada ama diin wada ama dal iyo dan iyo wixii khayr la wada suuqiisu ma suuq ma hayo suuqiisu waa kaas laakiin ka dhugdhug kale iyo khuraafaad iyo beriya baas wada suuqiisu waa xaami wey xataa haddaad war khayr la sheegayso haddaad war shar la sheegayso kala duwany ta shar kale marka aad sheegayso waa lagu fadhiisinaya aad baa lagaaga dhegaysanaya laakiin khayrka wax iska caadi wacdi walaad weeye isagu khayrku ayaa la odhanaya marka fitanku waxa weeyaan waa taa aada maanta arkayso Ehm, runtii wax badan ba isugu hagaagay gaalo iyo ciddii u jiibinaysa waxyaabay dad ku fitnoobayaan wey uu qofku odhanayo wallaahi meeshay doonaysa ha u kacdee in caalamka laga hadho waxaasi waa caalami caalamku sidan ma yeelo maanta caalamka caalamkadan lagu celcelinaya qofkiioo fitnoobay wey ilan maqaayiisteena maaynu ahayn inaynu ku qiyaasno aynu ku wadno arrin caalamiya ah. alcawlama waxaa la idhaahdo caalamiyeyntu waa wax maanta la ogyahay inuu cid gaara u adeegayo marka cumuuman wuxuunaynu uga jeednaa fitnadu ma aha oo qura gaal lagu soo diree fitnadu jirooyin kala duwan haddii maalkaaga lagu fitneeyo sidaa qur-aanku uu tilmaamayo oo aada salaad haleeli weydo ood soon haleeli weydo ood xaj haleeli weydo ood sake haleeli weydo ood sadaqo haleeli weydo fitnada ka weyne waa maxa ood sidaa ku ra waxbaad ku godgasho marka cumuuman qofka muslimka hay inuu aada u baraarugsanaado weeyo fitnada diintiisa ka irtilaynaysa oo aada iyo aada isaga ilaaliyo saa darteed buu nebigu ducadiisu badnayd ya muqalib alquluubi habbit qalbii calaa diinik allah subxana wa tacala